بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu hi mualifku raximah llahu tacaala baabu maa yaxrumu min annikaax baabkan wuxuu ku saabsan yahay wixii eh, xaaraan ku noqonaya nikaax macnaha dumarkii muxaramaadka ee guurkooda uusan ayuu halkan mualif ku faahfaahin doonaa marka taxriim buu ka cabiray taxriimka caqdiga marka lagu ilaaqo laba macno wuu yeeshaa taxriim oo taiim iyo cadam asaxa looga jeedo ataiim wa cadam asaxa dembi iyo asix la waana ka baabkan looga jeedo nikaaxiina ma asaxayo qofka ku dambaabayo hadduu dumarka muxaramaadka u guursado waxaa kaloo lagu ilaaqaa bimacnaa altaiim maca aصixa yani dembi inuu qofka ka soo raacayo laakiin nikaaxi u asaxayo sida nikaaxa gabadhii makhduubada ahayd ee lagaaga horreeyey inaad adna aad ku dul doonto walaalka oo sidaa ku guursato waa dambaabaysaa laakiin nikaaxeedu waa asaxaya taa laakiin halkan lagama hadlayo marka baabkan wuxuu ku saabsan yahay mawaanic nikaax waxyaabihii nikaaxa diidayey guurka wixii diidayey ama dumarkii aan la guursan karin waana laba qaybood mawaanicdaas muabad iyo hayra muabad muabad waa kii la joogteeyey ee lilabad gabadhan aysan xalaal ku noqonaynin weligeed ba xaaraan ka ahaa hayra muabadna waa kii aan daa'im xaaraan kaa noqonayninna si ku meel gaar ah yani muaqat weeyaan yani weligeed ba xaaraan kaa noqon maysa lakin sabab bay xaaraan kaa noqota sababka hadduu meesha ka baxo xalaal bay ku noqonaysaa marka kan hore ee taxriimka muabadka ah waxaa soo osgeliya dheheen oo una ayna sheegin labada sheekayn waa nawowi raafici ah eh. ikhtilaaf اljins dadkii labada qof ee isguursanaysa inaysan isku jinsiba ahayn oo tusaale ahaan nin aadami ah ma guursan karo gabadh jiniyada ah. masle culamada isu khilaafta la socda horta ma la guursan karaa gabadh jiniya ma suuragal mata waaya taana waxaa loo daliishaday inay xaaraan tahay gabarh jinniyada ninkii eh, insigaa inuu guursado huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha ya ayuha nnaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wakhalaqa minha zawjaha marka labada aayadoodba ilahi wuxuu ku tilmaamay in zawjada aan guursanayno innaga jinsigeenna ay tahay oo waxa weeye nafteenna laga abuuray waaya haddaba nikaaxa muabadka ah ee an ikhtilaafuljinsi ku dhisnayn saddex sababood ayuu leeyahay saddex sababood buu xaaraan ku noqonaya qaraabo iyo radaac iyo musaaharo qaraabo iyo nuugmo ama naasaqid iyo musaaharo gacannimo waaya daabidka muxaramaat binasab dumarka xaaraan ku noqonaya nasabka daabid bay leeyihin nasabka iyo ridaacaba daabid bay leeyihin laba daabit bay culimmadu sheegaan daabit koobaad waxa weeye taxrumu nisaau lqaraabati ilaa man dakhala taxta waladi alcumuumati aw waladi alkhu'uula dumarkii qaraabadu xaaraan bay noqonayaan kuwii hoos galay mooyaane yacni eh, hablihii yacni adeerada ama eedooyinka ay dhaleen ama kuwii abtiyaasha iyo habreeraha ay dhaleen afartaas mooyaane kuwa kaloo dhan xaaraan bay kaa noqonayaan dumarka aad qaraabada tihiin dhammaan xaaraan bay ka yihin marki laga reebo afartaas kuwii eedooyinka ama habaryaraha ama adeerada ama abtiyaasha ay dhaleen mooyaane kaasi waa daabi daabitkan wuxuu leya yaxrumu cala rajul ninkii waxaa ka xaaraana usuluhu usuushiisi usuushiisi waxaa looga jeedaa hooyooyinkii wa fusuluhu iyo faraciisii dumar ka tafiirmay waa hablihiisii wa fusulu walu usuulihi usuushiisa kuwa u horeeya dumarka ka tafiirmay waxaa looga jeedaa walaaladii hablahay walaalaha iyo hablaha walaaladii ay dhaleen وأول فصل من كuلi أصل baعd الأصل الأول فصلka koobaad فرca koobaad ee أصلka koobaad أصلka ka dambeeya ka tafirmay waxaa looga jeedaa eedooyinkii iyo he iyo habaryarihii eedooyinkii iyo habaryarihii ayaa looga jeedaa ضaaبطka koobaad waxaa iska leh الأستاذ أبو إسحاq الإسفrayini kan dambena waxaa iska le ardaygiisi الأستاذ أبو منصور البغدادي weliba kan dambe uu yar adag iyo تacقيid baa ku jira usuul iyo fusuul iyo fusuul awali usuulihi wa awal fasli min kuli aslin bacda alasl awal xogaa taqiid baa ku jira waadix ma ah kaa horaa ka waadixsan ayaddii qur-aanka ahaydna u dhow ya ayuha الnabiyu ina axlana laka azwaajaka alatii aatayta ujuurahun wma malakat yamiinuka mima afaa allahu calayk wabanaati camik wabanaati camaatik wabanaati khaalik wabanaati khaalaatik marka ilahi wuxuu sheegay yani dumarkii qaraabada kuwii xalaasha ah ee la guursan karay ayuu sheegay waa waxa weeye hablihii ay dhaleen adeerada iyo eedooyinka iyo habaryaraha iyo abtiyaasha marka wixii intaa ka soo hadhay inay mamnuuc yihiin oysan oo la guursan karin ayaa ayadda laga fahmaya wuxuu ihi mualifku horta wuxuu ku bilaabay sababkii koobaad ee waxa weeye taxriimka mu'abadka keenayay waa qaraabadii qaraabada waxaa xaaraan ku noqda toddobo waayahay wuxuu ihi taxrumu horta intayna gudo gelin waxaan idhi nasab iyo ridaac iyo musaaharo saddexdaasaa keena taxriimu abada nasabka waxaa xaaraan ku noqdaa toddobo toddobadaana aayaddii qur-aankeed baa sheegtay xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum wa khaalaatukum wa banaatu lakhi wa banaatu اlkht waaya waynoo imaan doona ayagoo faahfaahsan ridaacana toddobadaa toddobadeeda xaaraan ku noqonaysa oo xadiidkii baa inoo caddeeyey yaxrum min aridaaci maa yaxrumu min anasab ridaaci nugmadii waa xaaraan ku noqonaya wixii nasabka xaaraan ku noqonaya toddobada toddobadooda nugmadii waa xaaraan ku noqonayaan afarna waxay xaaraan ku noqonayaan musaaharadii afarna waxay yani xaaraan ku noqonayaan xididnimadii ama gacalnimadii waaya marka isku dar toddobo iyo toddobo iyo afar imisay noqonaysaa toddobiy isku dar afar afar ku dar sideed iyo toban waaya maxaa lagu sheegay qur muxuu inoo sheegay toddobadan horta muxaramaad binasaba dhammaantood u noo sheegay qur-aanku afartan musaharadaana wuu sheegay afartan musaharadaana wuu sheegay radaaca laakiin laba umu ka sheegay qur-aanku ummahaatukum allatii wa akhawaatukum min aradaaca labadaa umuu sheegay waaya anta kale maxaan ku ogaana haddaba anta kale waxaa xadiikan ka qaadan yaxrumu min radaac maa yaxrumu e min anasab waaya haddaba nasabkii ku bilaabay mualifku wuxuu ihi taxrumu waxaa xaaraan noqonaysa alummahaatu hooyooyinkii wa kullu man eh, haweeney kastoo waladadka ku dhashay aw waladadka ama dhashay man waladaka ciddii ku dhashay dhashay fa ummuka hooyadaa weeye waayahay hooyooyinkii mualif ku bilaabay hooyooyinku daabid buu u sameeyey wuxuu ihi kullu man waladadka mid kastoo ku dhashay fahiya umuka xaqiiqatan taas waa horta waa hooyadaadi xaqiiqada ahayd tii ku dhashay waa hooyadaadii dhabta ahayd tii dhashay qofkii ku dhalayna ama lab ha aada ama dhadig ha aada qofkaas taana waa hooyadaa majaazan maalan umu ummika hooyadaa hooyadeed waa hooyadaa majaazan waa iyada haddana waa hooyada umu abik aabbaha hooyadii waa hooyada marka kullu man waladatka aw waladat man waladaka fahiya umuk kaasi waa daabidkii hooyada waaya walbanaatu waa hablihii aada dhashay marka daabidkoodu wuxuu noqonayaa kullu wa kullu man gabadh kastoo waladtahaa aada aw amase waladta aada dhashay man waladahaa qofkii dhalay aad dhashay fa bintuka inantaadi weeye hablihii aad dhashayna xaaraan bay kaa noqonayaan iyaguna daabidkooda haddaba waxaa weeye gabadh kasta oo dhashay adugu waa fa hiya bintuka xaqiiqata ama inantii ilmo aada dhashay inan uu dhalay ayadna waa bintuka majaaza maala bintu ibnik inankaaga inantuu dhalay waa inantaadi bintu bintik inantaada inantay dhashay waa inantaadi wain safal hoos ba u dhaadhaco weligiiba hoos usii dhaadhaco waa inantaadi waay kuwa xaaraamay kaa noqonaya waayahay qultu waxaan idhi masaladan marka maadaama lagu khaldi karo inantii ku dhalatay zinada ninkii gabarh intuu ka zinaystay ay ti ka zinaystay ee dhashay inan inantaasi ma soo gelaysaa bintuk maadaama yidhi inantii aada dhashay miyay soo gelaysaa ma soo gelayso marka si aan loogu khaldayn mualifku u sheegay qultu qaala nawowi wuxuu yihi wlmakhluuqatu tii laga abuuray min zinaahu zinadiisii taxilu lahu xalaal bay u noqonaysaa wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala almar'ati waladuha waladkeedii ayaa ka xaaraan noqonaya waladkaasoo min zinan zine ka ahaaday wallahu aclam macnaha inantii zine ku dhalatay kii zinada waxa weeye ku uurayey islaantaa dhashay xaaraan ka noqon mayso hadda inantan waxa weye biyihiisa laga abuuray makhluuqatu min ma zina ayaa laga abuuray haddana xaaraan ka noqon mayso oo waayo sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan liannaha ajnabiyat canhu ajnabi bay ka tahay nasna kama dhaxeeyo ridacna kama dhexeeyo musaharana kama dhexayso asbaabtii taxriim keenayso o dhan ma taalo waaya waaya biyahan zinaduna maxay yihin laa xurmata lahu zinada xurmaba ma leba nasab ka dhalanaya oo hadda inantan ma lagu abtirinaya asaga nasab kama dhalanayo oo inantiisa la dhihi lagu abtirin maayo miye dhaxle hadduu asagu dhinto ama iyado hadday dhimato asagu miyu dhaxli ma dhaxlayo wax dhaxlaana kama dhexeeyo waaya maadaama taas jumhuurulculamaa culamada isku waafaqsan yihiin dee waxaa weeye nikaaxina waxa weeye taa umuu la mid yahay nikaaxina taa umuu la mid yahayoo waxa weeye xaaraan ka noqon mayso maadaama aysan ku abtirsanayn maadaama aysan dhexlaynin dee wax ka dhexeeya maba jiraba inantiisi maba ahaba saa darteed uu guursan karaa maxay l axkaamtu ma qaybsanto saasuu ku tegay alimaam shaafici jumhuurulculamaa lakiin culamada kale imaam shaafici ka soo hadhay abu xaniifa malik axmed waxay qabaan inay xaaraan ka noqonayso inay xaaraan ka noqonayso ayay qabaan walidalika shaaficiyadeenu waxay dhaheen culimadeenu in iskaga fogaadaa fiican uusan guursaninba gabadhaas maadaama waxa weeye khilaafka ku jira khuruuja min alkhilaf alkhuruuju min alkhilaaf mustaxab waa kay qaacidadu ahayd wuxuu ihi taxrumu waxaa xaaraana alummahaatu hooyooyinkii wa kullu man haweeney kastoo wale dadka ku dhashay aw waladata ama dhashay ma waladaka cid ku dhashay fahiya ummuka waa hooyada walbanaatu hablihii aad dhashayna waa xaaraan wa kullu man waladtaha inan kasta oo aad dhashay aw amase waladta aad man waladaha ciddii dhashay aad fa bintuka waa inantaadii qultu waxaan idhi qaala sheekhu wuxuu sheekhu yidhi walmakhluuqatu tii laga abuuray min zinaahu zinadiisa taxilu lahu asagay xalaal u tahay ku dhacay wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala mar'ati waladuhaa waladkeedii min zina zine ka cad wallahu aclam haweenayda iyadu way ka duwanta ilmihii eh, yani inankii ay zine ku dhashay waa ka xaaraan inankii ay zine ku dhashay waa ka xaaraan ma guursan karo taa bilijmac culamadu way isku waafaqsanyihin maxaa yeelay dee waa qayb jirkeedii ka mid ah jirkeedii bu ka soo go-ay wafaham soo ma marka eh, saa darteed culamadu way isku waafaqsanyihin uu dhaxlayo eedna ay dhaxlayso culamadu tanna way isku waafaqsanyihin dhaxalkii waxay dhaheen wuu dhaxlayaa waana hooyadii xaqiiqatan marka iyadu way ka duwanta waay wlakhawaatu hablihii aad walaalahaydeen baa kaa xaaraan ah wa banaatu اlkhwati walaaladii ragga ahaa hablahay dhaleen baa kaa xaaraan ah wlakhawaati wa banaatu lakhawaati hablihii aad walaalaha ahaydeen hablahay dhaleen baa kaa xaaraan ah wlcamaatu eedooyinkiibaa xaaraan ah wlkhaalaatu habareerihiibaa xaaraan ah waay intaaba waa xaaraan wa kullu man haweenay kastaoo hiya iyaduba ukhtu dakarin waxa weeye lab walaashii ah labkaasoo waladaka adiga ku dhalay fa facamatuka waa eedada aw amase ukhtu unthaa dhadig walaashii ah dhadigaasoo waladadka ku dhashay fakhaalatuka waa habaryarta halka wuxuu noogu sheegay daabidkii camada iyo khaalada wuxuu idhi haweeney kasta oo waxa weeye lab ku dhalay walaal la ah lab ku dhalay walaal la ah waxa weeye waa eedada u fiirso markaa ama biwaasitatin bilaa waasitaha kugu dhalo oo aabbaha walaashi waa ama biwaasida ha dhalo sida aabbaha kii dhalay ka camati abig aabbaha eedadii waa eedada aabbaha eedadii waa eedada hadda xagga dhaxalka waa waxay noqonaysaa ayay bay noqonaysaa laakiin baabka markaan joogno eedaan ku tilmaamayna waayahay marka ayadna xaaraan bay ka noqonaysaa habaryartuna waxaa weeye habaryartu ayadna waxaa weeye gabadha walaal la ah dhadig kastaoo ku dhashay gabadh dhadigoo ku dhashay ama waasidaha kuu dhasho ama yayna kugu dhalin waasidee toosa kuu dhashee waa habaryarta ayadna majaaza tusaale hooyada walaasheed waa habaryarta ah. hooyada habaryarteedna waa habaryarta hooyada habaryarteedna waa habaryarta maxaa yeelay maadaama ay yani uktu unha waladadka ay tahay ayadna waxay noqonaysa habaryartaa bay noqonaysaa habaryartu haddaba waxay noqon kartaa min jihati alab na way noqon kartaa oo waxay noqon kartaa masala ka ukhti ummi alab aabbaha hooyadii walaasheed waa habaryarta ayadoo laftirkeedu waayahay intaa waxaan kaga dhammaanay sababkii koobaade ahaa alqaraaba halkana mualifku wuxuu ka gudagelayaa sababkii labaad ee ahaa alridaac wuxuu yihi wayaxrumu waxaa xaaraan ah haaulaai sabc toddobadan aan soo sheegnayna xaaraan bay ku noqonayaan biridaaci nuugmadii ayadan sidoo kale toddobadii aan soo sheegnay ee muxaramaat binasab ahaa ridaacana xaaraan bay ku noqonayaa waaya taasna waxaa daliil u ah xadiidkii nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam fi saxiixayn yaxrumu min aridaac yaxrumu min aradaaci maa wax xagga dhalmada xaaraan ku noqonaya wa fii riwaayati maa yaxrumu min anasab meeshii wilaado ku yidhi maa yaxrumu min anasab xagga nasabka wax xaaraan ku noqonaya waaya toddobadii haddaba toddoba u dhigma oo qaabishan ayuun baa xaggii nuugmadana xaaraan mid ka mida ku sheegaya wuxuu yihi wakullu man haweeney kasta oo ardacadka naaska ku jaqsiisay aw mase ardacat naaskii man ardacadka mid naaska shaksiisay aw amase man waladaka mid adiga ku dhalay bay naaska shaksiisay aw amase walad waladad dhashay murdicataka ti adiga naas ku shaksiisay aw amase waladad waxay dhashay daa labaniha kii caanaheeda u saaxiibka ahaa taa naas ku shaksiisay kii waxa weeye caanaheeda u saaxiibka ahaa ee ninkeeda ahaa fa ummu ridaacin waxaa nugmada wa soo hadhena oga qiyaas halkan mualifku wuxuu ku tilmaamaya daabidkii alum min aridaaca hooyadii xagga hee nuugmada daabidka wuxuu noo faa'ideynaya mafhuum ballaaran buu na siinaya inagu dee dhow eh, maskaxdana kusoo dhacaya ma aha ee tii adiga tooska naas kuu jaqsiisan un ma aha ee wax badan baa soo gelaya bal u fiirso wuxuu ku yihi alum min aridaaca waxaa soo gelaya tii adiga naas ku jaqsiisan waa kow waxaa kaloo soo gelaya tii adiga naas ku jaqsiisay tii ayadna jaqsiisay waa ummuka min ridaaca maxaa yeelay ku noqonaysaa ayey soo ma ku noqonaysa xagga ridaacada marka waa ummuka majaazan waxaa kaloo soo gelaysaa ardacat waxay naaskii jaksiisay min waladaka qof adiga ku dhalay aabbaha oo kale ama hooyada oo kale ayay naaska jaksiisay aw waladat murdicataka ama tii adiga naasku jaksiisay ayay dhashay maalan waxay dhashay waa murdacadaadii ayayba dhashay hoyuuta aw daa labaniha ama ninkeedii murdacada ninkeedii caanahan ka keenay ee faxligii qoodhii dee caanahan sabab ku ahaa ayay dhashay marka intaasoo dhan waxay noqonayaan um min araa alum min araa waayo waqisi lbaqi buu ku yidhi oo toddobadii kale ee radaaca xaaraan ku noqonayay mid baan kuu sheegay inta kalena daabidka uga qiyaas qaado wuxuu ihi wayaxrumu haaulaai sabcu toddobadan xaaraan bay noqonayaan aan soo sheegnay xaramaat binasab ah biridaaci xagga nuugmada ayayna xaaraan ku noqonayaan aydan sidoo kale wa kullu man ardacadka tii mid kasta oo naas ku jaksiisa aw ardacat ama naaska jaksiisa man ardacadka tii adiga naas ku jaksiisa aw mawaladadka ama tii adig ku dhashay aw waladad ama dhashay murdacadka tii adiga naas ku jaksiisa aw daa labanha ama kii caanaha caanaheeda u saaxiibka ah, amu raacin waa hooyadiina eh, hooyadii nugmada weyaan waqis baaqi inta soo hadhana waa qiyaas qaado walaa yaxrumu calayka xaaraan kaa noqon maayo man ardaca tii nuujisay akhaaka walaalka wanaafilataka iyo waxa weeye waladu waladkaagii ilmahaad dashay ilmuhu sii dhalay tii eh, naaska jaqsiise xaaraan kaa noqon mayso walaa ummu murdicati waladika ee tii naaska jaqsiisay hooyadeed xaaraan kaa noqon mayso wa bintuhaa iyo waxa weeye murdicadaas tii weladkaaga naaska jaqsiisay inantay dhashayna xaaraan kaa noqon mayso halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa afar dumar ah oo xagga radaaca laga soo reebayo taxriimkii kuwii xaaraan ku noqonaya nasabka afartan nasabka xaaraan bay ku noqonayaan laakiin radaaca xaaraan kuma noqonayan marka waxaa laga soo reebaya qaacidadii xadiidka nabowi aan ka qaadanay ahayd yaxrumu min aradaaci ma yaxrumu min anasab afartan nasabka xaaraam ku noqonaya lakin ridaaca xaaraan ku noqon maayo ta koobaade waxaa weeye murdacati akhiik tii walaalkaa waxa weeye naaska jaqsiisay walaalkaabay naaska jaqsiisay ama walaashaabay naaska jaqsiisay waa fahm sooma haweeneydaa walaalkaa xaaraan bay ka tahay laakiin adiga xaaraan kaa noqon mayso waad guursan kartaa hadday ahaan lahayd xagga nasabkana xaaraan bay kaa noqon lahayd maxaa yeele ama waxay noqon lahayd hooyadaadii ku dhashay ama waxay noqon lahayd hooyadaadii ku dhashay ama waxay noqon lahayd aayada aayadaa bay noqon lahaydoo xaaskii aabbaha bay noqon lahayd ninkaa walaalkaa ah ee naaska jaqsiisay haddaad iskooyo tihiinna waxa weeye waa waaba dee yani ti naaska jaqsiisay waaba hooyada haddayna iskooyahayn isku aabba un waxa weeye waa aayada waataan soo ma marka laba jeer waa xaraami kaa noqonaysa nasabka xaraami ku noqonaysa lakin radaaca xaraam ku noqon mayso waa o murdacati naafilatikana waxa wey naafila horta waxaa looga jeeda waladulwalad waladkaaga waladku sii dhali naafila looga jeedaa tii naaska jaksiisay ayadna waladkaaga waladkiisa xaaraan kaa noqon mayso waayahay hadday nasabka ahaan lahaydna xaaraan bay kaa noqon lahayd maxaa yeele noqon lahayd inay noqoto inantaada oo hadday tahay tusaalahaan ummu binti bintig inantaada inanteeda hooyadeed de waa inantaadii soo maha hooyadeed waa bintidaada soota dhashay maaha xaaraami kaa noqon lahayd hadday noqon lahayd ummu ibni ibnikna inankaaga inankiisa hooyadiina taana xaaraam bay noqon lahaydoo maxaa yeelay waa yani xaaskii inankaaga waa xaaska inankaaga marka xalaa'ilu abnaa'ikum bay soo marka labadaaba xaaraan bay kaa noqon lahay nasabka laakiin xagga ridaaca xaaraan kaa noqon mahaya waaya ta saddexaad ummu murdicati waladik waladkaaga ta naaska jaqsiisay hooyadeed xaaraan kaa noqon mayso waaya iyo bintadeeda toona labadaana xaaraan kaa noqon mayaan inankaaga tanaaska jaqsiisa hooyadeed iyo inantay dhashay toona xaaraan kaa noqon mahayaan waaya amaa hadday nasabka ahaan lahayd xaaraan bay kaa noqon lahayn labadaba maxaa yeelay murdacadu hadday noqon lahayd ummu waxay noqon lahayd ummu zawjati xaaskaaga hooyadeed bay noqon lahayd waa sodohda xaaraan bay kala noqon lahayd bintadeedana markaa xaaraan bay kaa noqon lahayd oo waxay noqon lahayd xaaskaaga inantay dhashay xaaskaaga inantay dhashay oo markaa rabi bay noqon lahayd marka labadaba xaaraan bay kaa noqon lahaayeen xagga nasabka lakin xagga radaaca xaaraan kaama noqonayan haddaba afartan waa laga soo reebayaa yaxrum min radaac ma yaxrumu min annasab wuxuu uhi walaa yaxrumu calayka xaaraan kaa noqon mahayaan man haweenay ardacat nuujisay akhaaka walaalka wanaafilataka iyo ilmaha dhashay ilmuhu sii dhalay walaa ummu murdicati waladika waladkaaga tii nuujisay hooyadeed wa bintahaa iyo inantay dhashay walaa khtu akhiika walaa yaxrumu calayka kaa xaaraan kaa noqon mayso ukhtu akhiika walaalkaa walaashi binasabin xagga nasab ah, ugu walaal ah walaa radaacin iyo xagga loguma toona wahiya taasina haddaan kuu tilmaamo ukhtu akhiika walaalkaa walaashii weeye liabiika aada isku aaba tihiin liummihii ay isku hooyi yihiin gabadhaas wa cagsu iyo taa cagsigeed yani dumar laga yaabo inaad ismoodsiiso inay xaaraan kaa noqon lakin xaaraan aan kaa noqonayn waxa weeye walaalkaa walaashii laakiin adiga gabadhaan walaalo ma tihiin ninkan maad walaalo tihiin gabadhaan meel iskama soo gashaan xagga nasabka iyo xagga radaacaba hadday walaal ku yihiin xaaraan kaa noqon maysa gabadhaas waa walaasha walaalka xagga nasabka ay walaal ku yihiin ama xagga radaaca laakiin adiga gabadhaas wax nasab iyo radac toona kama dhexeeyo marka xalaal bay kuu noqonaysaa haddii xagga nasabkan kuu tilmaam waxaa weeye waa walaalkaa gabadh ay eh, isku hooyo yihiin adigana isku aabbaa tihiin ayadana isku hooyo yihiin wafan soo ma marka asaga waa walaashi laakiin adiga walaashaa maaha isku aabana ma tihin gabadhaas isku hooyana ma tihin tusaale ahaan waxaad leedahay nin baad walaalo tihiin xag aabbaad walaalo ka tihin waxaa la dhalatay gabadha isku hooyihiin ninkaa aad xag aaba walaalo ka tihiin gabadhaas waad guursan kartaa maadaama wax nasab oo idinka dhexaynin walaalkaabay isku hooyo yihiin laakiin adiga wax nasab oo idinka dhexeeya ma jirto kaasi waa tusaalihi xagga nasabka xagga radaacana islaam baa waxay nuujisay maalan an turdaca imra'atun haweeney ba adiga ku nuujisay inan yaroo ajnabiya ka ahna way nuujisay waaya walaalkaa taa inantaa yarta ah wuu guursan karaa haddaba uktuka min aradac uktuka he min aradac weyaan laakiin asaga wax ka dhexeeya ma jiro nasabna kama dhexeeyo radacna kama dhexeeyo marka uktuka min aridaac ah walaalkaa wuu guursan karaa waaya wa cagsigu markuu leeyahayna waa suwartii hadda labadii suura sheegayna un xagga kale u rog waa labadii suura hadda sheegayna un cagsigood tusaale ahaan xagga nasabka waxaa weeye uktu akhiika liummika liabiih walaalkaa walaashi oy isku hooye liummika adiga isku hooyaa tihiin liabiihi gabadhaana waa isku aabbo oodalahaan walaalka waxaa la dhalatay gabadh ay isku aabba yihiin walaalkaana isku hooyaa tihiin laakiin isku aabbo gabadhaana waa isku aabbo watan soo ma marka gabadhaa la dhalatay walaalkaa ay isku aabbaha yihiin guursan kartaa maxaa yale wax nasaba idinka dhexeeya ma jiro waa xagga xagga radaacana waxaa weeye haweeney ayaa waxay nuujisay walaalkaa iyo gabadh ajnabiyad ah gabadha ajnabiyadda ay walaalka yani ukhtuhu min radaaca waad guursan kartaa walaa ay walaa yaxrumu calayka xaaraan kaa noqon mayso ukhtu akhiika walaalka walaashi binasabin xagga nasabka ay walaalo ka yihiin walaa radaacin xagga wahiya iyaduna ukhtu akhiika waa walaalka walaashi liabiika aad isku aabbaha tihiin liummihi isku hooy yihiin wa cagsuhu taa cagsigeedna waxa weeye xaaraan kaa noqon mayso wa taxrumu xaaraana zawjatu man qof xaaskii waladta aad dhashay aw mase waladaka adiga ku dhalay min nasabin xagga nasabka aad ku dhashay ama kugu dhalay aw radaacin ama xagga nugmada aad ku dhashay ama kugu dhalay waayahay wa ummahaatu zawjatika xaaskaaga hooyooyinkood minhumaa ay min anasabi waradaaca wakadaa waxaa la mid ah oo xaaraan kaa noqonaya banaatuha iyo banaatu zawjatika xaaskaaga hablahay dhashay in daklta biha haddii aad la aqal gashay waaya halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku sababkii saddexaad waa musaaharadii gacalnimadii wey afar baa ku noqonaysa soo sheegnay ta koobaadi waxaa weeye waa zawjatu waladik zawjatu waladik yani inanka aada dhashay xaaskiisa hadduu doono wainal hoos ba udhadhaco inankaad dhashay inanku sida xaaskiisa waa ka xaaraan waaya walidalika malif wuxu uhi zawjatu man waladta ayuu yihi biwaasitatin aw bigayri waasita waayahay taasna waxaa daliil ah qowlka ilahi u yhi waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum macanaa xalaa'il waxaa loo jeedaa kuwii xalaasha u ahaa inamadiina waa zawjaadkoodii aladiina inamadaasoo min aslaabikum idinka aada dhasheen toos u dhasheen waayahay nasab aada ku dhashid waladkaas ama radaac radaac see lagu noqonaysaa waxa weeye gabadh xaaskaaga ayaa waladka nuujisay marka xaaskiisa ma guursan kartid xaaskaaga mar haddii nuujisay xaaskiisa ma guursan kartid kaasi waxa weeyaan zawjat libni weyaan min nasabin aw radaac talabaadna waxa weya zawjatu alab aabbaha xaaskiisa min naabin aw radaca ama naab ha kugu dhalo ama radac ha kugu dhalo taana waxaa daliil qolka ilahi uu yihi walaa tankixuu maa nakaxa aaba'akum min anisa ila ma qad salaf ha guursanin waxay aabayaashiina guursadeen oo dumar ah ilaa wixii tegay mooyaane waaya haddaba waxaa isweydiin leh aayadda qur-aanka waxay tihi waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina hee min aslaabikum aayadda waxay ku qeyday aslaabikum bay tihi inamadii sulbiga aad ka dhasheen marka waxaa laga fahmayaa radaacid unu soo gelayn maxay fuqahadu marka radaca kee ka keeneen waxay dhaheen aayaddan mafhuumkeeda maa laga fahmayaa waladu sulbi waxaan ahayn in xaaskiisa waxa weeye xaaraan una ka ahayn way fahan soo ma laakiin xadiid baa meesha jira yaxrum min radaaci maa yaxrum he min anasab marka xadiidkaasaa manduuq ah mafhuumkii manduuqana hadday istacaarudaan waxaa xoog badan manduuqa marka ayaddu mafhum bay ahayd xadiiskuna waa manduuq manduuqga marka laga rajaxaya taa halka aga dhig haddaba ayadda mafhuumkeeda muxuu yahay marka ayadda maxaa ka faidaysanaya maxaa loogu qeeday min aslaabikum maxay faa'idaynaysaa marka maxaa looga dayn waayaba haddaysan wax macnaa faa'idaynaysa waxay faa'idaynaysaa weladkii tabaniga weladku u aha adaa inaan ka dhigta laakiin adu maanan dhalin soo maha waladuka bitabani xaaskiisa ku banaan ku banaanya waad gursan karta watan soo ma inkastoo tabaniga sharciga islaamka dee la buriyo de usan banaaneenba lakin haddayba dhacdaba waladuka bitabani xaaskiisa hadduu furo ya waad gursan karta xaaraan kaa noqon mayso waaya labadanba waxa weeye ama hala aqal galo aabbihii xaaska ama yuusan la aqalgelin taxriim muabada xaaraan kaa noqonaysa waladkaagana ama gabadha hala aqal galo ama yuusan la aqalgelin taxriim muabad ah ayay xaaraan kaa noqonaysa waa tan marba hadii uu guursado caqdigaasi xaaraan ku noqonaysa wuxuu ihi ka saddexaadna waa ummahaatu zawjatik waa sodohdaa waa xaaskaaga hooyadeed hooyooyin buu ka cabiray si soo geliyo dee ayaydii iyo ayaydii labaad iyo kuwaas o dhan usoo galaan kuwaas o dhan waxaa weeye xaaraan bay kaa noqonayaan bimujarad alcaqd ayay xaaraan kaga noqonayaan taxrumu ummahaatu bilcaql ama ha la aqal galo ama yuusan la aqal gelin waa ummahaatu nisaa'ikum bilahi yani dumarkiina hooyooyinkood kaasna waa kii saddexaad ka afraadna waxa waa banaatuha xaaskaaga hablaha ay dhashay ee nin kale u dhashay waa rabiibadii aydna xaaraan bay kaa noqonaysa lakiin ayada qayd baa la socdo in dakalta biha haddaad xaaskaaga la aqal gasho unba inanteedana xaaraan kaa noqon maxaa ilahi subxana wa tacala qaydkaas ayaddu inoogu tilmaamay warabaa'ibukum allaati fii xujuurikum min nisaa'ikum allaati dakaltum bihina min nisaa'ikum allaati dakaltum bihin dumarkii aad la aqal dhaleen ayaa xaraan idinka noqonay ilahay marka mafhuumka mukhaalafada waxaa weeye haddii xaasaskii aan lala aqalgelin hablahooda inaysan xaaraan noqonayn maala nin uu gabadh guursado dabeetana gabadhi asagoo la aqalgelin uu iska furo inantay dhashay u dhashay wuu guursan karaa inanteedii wuu guursan karaa lakin hadduu la qalgalo xaaraan ka noqonaysaa waaya su-aal baa la isweydiiye talo maxaa loo kala qaaday waxa weeye hooyooyinka waxaa la yidhi mujarad alcaqdi ba xaaraan ku noqonaya haddii dee cad gabadhii uu mehersado waxa weeye hooyadeed xaaraan bay kaa noqonaysa bimujarad alcaqdi xataa adon la aqalgelin oo hooyadaa bayd noqonaysaa waa sodo gabadhaada inanteedana waxay xaaraan kaaga noqonaysaa biduuul caqdiga xaaraan kaaga noqonaysa biduuul maxaa loo kala qaaday baa la yidhi waa maslada min baab albax can asraari tashriic waxay dhaheen ba la yidhi culimmadu maxaa yeelay muqrigu inoo qorayaaye markuu ninku gabadha mehersado markiibu wuxuu u baahnaanayaa hooyadeed inuu la macaamilo sababtoo ah hooyadeed inuu de utago de reerkii meeshuu dejin lahaa iyo arimaheedii iyo de guurkii iyo arooskii iyo hawlo badan baa ka dhexeeya wataad soo maha marka si ay maxram ou noqoto ou la khalwoon karo ou la hadli karo ayaa la yidhi taxrumu lummu bimujarad alcaqd hooyadii wa xaaraan ku noqonaysaa gabadheedii inaad meersato caqdiga keliya xaaraan ku noqonaysa xataa adoo la aqalgelin laakiin inanteeda de wax la ka dhexeeya maba jiraba maay matashidaad uga baahantay waxaad uga bahantay inanteeda waxaad uga baahantay ma jiro maalintaad la aqal gasho bay xaaraan kaa noqon hooyadaad la aqal gasho waaya wuxuu ihi wataxrumu waxaa xaaraana zawjatu man waladta inankii aada dhashay ee xaaskiisa ayaa xaaraan kaa noqonaysa o waladaka ama kii ku dhalay waa aabbaha min nasabin xagga nasab aada ku dhashay ama kugu dhalay aw radaacin ama xagga lugmo aada ku dhashay ama kugu dhalay wa ummahaatu zawjatika iyo xaaskaaga hooyooyinkood oo minhumaa min annasabi waradaaca agga nasab iyo agga radaaca wakadaa banaatuhaa hablaheeduna waa u la mid in dahalta bihaha banaatuha banaatu zawjati xaaskaaga waxa weeye hablahay dhashay in dahalta biha hadda aad zawjadii la aqal gasho caqdi saxiixa ama faasida waman qofkii wadica u tagaa imra'atan haweeney bimilkin milki ugu tagaa xaruma calayhi waxaa ka aaraan bay xarumat calaa aabaa'ihi aabbayaashiina kuwii dhalay asagana xaaraan bay ka wa abnaa'ihi inamadiisa wakada waxaa la mid ah waaya almawduucatu tii loogu tegey bishubhatin shubha loogu tegay fii xaqihi xaqiisa shubhadaasoo fii xaqii xaqiisa ku sugan qiila waxaa la aw amase xaqia xaqeeda shubha ku ah iyada naftirkeeda shubha ah. biha tii laga zinaystase waxa weeye iyadu xaaraan ka noqon mayso kuwi aan walaysat mubaasharatun mubaasharo ma ahaanin gabadhii in lala baashiro bishahwatin shahwa lagula baashiro oo lagu taabto jidhkeeda kawadin sida waddi o kale ma ahan filaatari martid qabano waaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa wixii xaaraan ku noqonaya wau almar'ati bilmilki haweeneyda hadduu uga tago milki milkigu waa addoonnimadii haweeney aada leedahay haddii aada u tagto wixii ka dhalinaya taxriim halkan ku tilmaamaya wuxuu ninkii haweeney milkiyaa haweeney iska leeyaho mamluuka aha u tagaa waxaa ka xaaraan noqonaya hooyooyinkeed hooyooyinkeed xaaraan bay ka noqonayaan yani gabadha hooyadeed iyo ayaydeed waxaasona xaraan bay ka noqonayaan hablahay dhashana xaaraan bay ka noqonayaan aabbayaashiina xaaraan bay ka noqonaysaa gabadhaas haweeneydaas aabihii xaaraan bay ka noqonaysaa inankiisana xaaraan bay ka noqonaysaa taxriim muabada bilijmac culamadu isku waafaqsan yihin maslada hadda kuma soo arorin la soco waxaa loo daliishadan ijmaacaas midda kale waxaa la yidhi maadaama w yani meeshan ay timid waxa wey jimaacu yimid jimaacani wuxuu degayaa bimilki ilyamiin lagu tegay gabadhii manzilada naazilu manzilat caqdi nikax caqdiga nikaaxa booskiisii buu degaya waaya waxaa taa la mida ah oo ayna xaaraan noqonaysuu ku yidhi haweenaydii loogu tegay shubho oo ninku ismoodsiin shubhada waa maxay waa ismoodsiin ninkiibaa xaaskiisii mooday dabeetana haweeney buu tegay waaya oo xaaskiisii moodayay ama doontiisii moodayay ama nikaax faasid ah ayuu gabadhan ku guursaday nikaax faasid ah nikaax bilaa weli ah ayuu gabadhan ugu tegay ama nikaax bilaa shuhuud ah. taasna aad bayna ugu badanta dambe waaya gabadhaasi xaaraan ka noqonaysaa waxaa xaaraan ka noqonaya hooyooyinkeed iyo hablaheeda aabbihiina xaaraan bay ka noqonaysa inankiisana xaaraan ka noqonaysa waaya shubhadaas waa ismoodsiinta hadday fii xaqii tahay weyaan isagaa ismoodsiiyey qiil baa wuxuu leeyahay ama fii xaqiha ayadaa ismoodsiisay ayadaa hee ismoodsiisay asagu wuu ogaaba qowlkan dambe u kasi culuse oda hadday iyada ismoodsiisay in ninkani ninkeedii yahay lakiin asagu og yahay inaysan xaaskiisa ahayn taana shubhay noqonaysaa buu leeyahay lakin sida saxiixa taas ma noqonayso shubhada waa inay faacil ku jirto ama ariiqa ku jirto waaya laakiin gabadha hadday ismoodsiinayso ma noqonayso isagu og yahay taas zinay noqonaysaaba waaya walidalika mualifku lalmazniyu biha gabadhii laakiin uu ka xumaan ugu tegey walciyaadu billaah waxa weeye zinadii ku sugnaan mayso xurmat lmusaahara musaaharadii afartii musaaharo ku sugnaan mayso oo waxa weeye hooyada xaaraan noqon mayso inanteeduna xaaraan ka noqon mayso ayaduna xaaraan noqon mayso aabihii iyo inankiisa toona waaya walaysat mubaasharatun walaysat mubaasharatun bishahwa waa yahay ka wain fi wuxuu oga jeedaa masaladan gabadhii haddii uuna u tegina laakiin uu la keli noqdo tusaale oo gabadhii maalan uu taabto ama uu dhunkado gabadhi waxa weeye aan soo waxaan soo tilmaamayna ama xaaskiisa hahaato fi zawjatin aw amatin ama adoonti ama ajnabiya waxaasoo dhan lamid ma aha wadigii xukunkii wadiga ma qaadanayso oo macnaha xurmo kama dhalanayso oo la dhihi gabadh uu taabtay waxay la mid tahay sida gabadhii u tagayoo waxa weeye aabihii ba ka noqonaysa oo inankiisa xaaraan ka noqonaysa oo waxa weeye hooyadeed ba ka noqonaysa oo inanteeda xaaraan ka noqon dhihi maayo bimujarad taabasho u taabtay ama dhunkasho u dhunkaday marka mubaasharadii la mid ma aha bishahwa ka wadi laakiin masaladan eh, madhabkeena waxaa ku khilaafay jumhuur اculamaa oo waxay leeyihiin eh, waxay leeyihiin ku noqonaysaa lakin madhabkeena xoog badan madhabkeena xoog badanoo waxa weeye eh, aayadaha qur-aanka waxay tilmaamayaano bay tilmaamayaan nas lamsi ma sheegayaan waaya waman qofkii waddiga u tagay maratan haweeney bimilkin milki ugu tagaa milkiu gabadha iska leeyahay xaruma caleyh waxaa ka xaaraan noqonay umahaataha hooyooyinkeed waa banaataha iyo hablaheeda ah, xarun calaa aabaahi aabyaashiina xaaraan bay ka noqonaysa waa abnaa iyo inamadiisa wakada waxaa la mid ah oo xaaraan yani xurmadii musaaharadu ay ka ratimaysaa almawduucati tii loogu tegay bishubhatin shubho shubhadaas ismoodisiin oo fii xaqii xaqiisa ahaatay qiila waxaa la yidhaha aw xaqii ama haweeneyda xaqeeda ahaatay macnaha haweeneydii wax ismoodisay isagoo isoo moodisiin lalmazniyu biha tii uu ka zinaystayse waxa weeye musaaharo ka dhalan mayso walaysat mubaasharatun taabasho ma ahaanin bishahwatin shahwa gabadhi lagu taabto ka wadin sida waxa weeye jimaaci oo kale ma noqonayso fi abhari muctada haddaan qabano walow ikhtiladad hadday ku khaldanto maxramun gabadh maxram ah maxram kaa ah oo macnaha gayaankaagii aan ahayn oo aadan guursan karin biniswati qaryatin tuulo dumarkeed tuuladaasoo kabiiratin weyn nakaxa minhuna laa bimaxsuuraatin laa in ikhtalaat hadday ku khaldantase maya bimaxsuuraatin haween kooban wuxuu ku yidhi haddii gabadh maxram ah oo nasab ama ridaac ama musaaharo saddexda aan soo tilmaamayna mid ka mid a ah xaaraan kaaga ah ay kaaga khaldanto ay kaa dhex gasho dumar tuulo degan tuuladaas inay tahay tuulo weyn oo darfaheeda iyo daafaheeda ina is maalan gabadh aabbaha u dhalay baa tuulada joogta waad ogta halba laakiin aabbaha nin guur badan buu ahaa markaa gabadhuu dhalay ayaa tuuladan joogta adna ma taqaanin idna kuma taqaano ama uktuka min aradaac baa joogta dadka kama kama garanaysa idna kuma garanayso waa fahanti soo maa markaa tuuladaa maka guursan kartaa labaan u kala qaadayna tuuladii hadday tuulo weynta oo daafeed iyo darfeed aysan aqoon dumar ku noolle aysan koobnayn waad ka guursan kartaa suusan nikaaxi hee kaaga soo xidhmin suusan nikaaxi kaaga soo xidhmin mid kale haddaad inay tuulo kale aad dhib baa ku jira iyo safar iyo mashaqo mid kale waxaa suuragal inay gabadh iyo tuulada kaleba aado yaa inoo damaana qaadaya tuulada inaysa tegin waayahay haddii laakiin dumarka tuulada jooga ay yihiin dumar kooban ama tuulada tahay tuulo yar marka ayada xaaraanbay kaa noqonaysa inaad ka guursato tuuladaas oo dhan kama guursan kartid maxaa yeelay qaacidada meesha imaanaysa alaslu fi alabdaaci التحريم الضعd waxaa أصل u ah تaxriim إida تaqاabala في الmarأaةi xil وxurma غulibat الxurma qaacida macneed waxa wey haddii gabadhii iskaga hor imaadaan xalaalnimo iyo xaaraannimo taxriimkii baa la xoojinaya qaacido kaleo waxaa jirta maslada laabanaysa oo ah ida اجtamaca الxalaal والxaraam غuliba e alxaraam xalaal iyo xaraan hadday kulmaa xaraanta baa la horreysiinaya xaaraantii baa la xoojinaya o la rajaxaya marka maadaama dumarka maxsuuraad yihiin iska badaayo maadaama shubha ay soo gashay dumaad kale raadso ka guurso walow ikhtalad hadday ku khaldanto maxramo gabadh maxram ah oo gayaankaagi aan ahayn binisbati qaryatin tuulo dumarkeed tuuladaas oo kabiiratin weyn nakax minhuna uu ka guursan karaa laa bimaxsuuraatin laa in ikhtalad hadday ku khaldanto maya bimaxsuuraatin dumarkooda walow taraha hadduu soo dariyo muabidu taxriimin xaaraameyn wax joogtaynaya oo abad ka dhigaya calaa nikaaxin nikaax hadduu ku yimaado qatacahu waa uu wadalika miaal ka waطi zawjati ibnihi inankiisa aas xaaskiisa inuu ugu tago bishubhati ismoodsiin halkaa ma zawjati ibnihi u idin qoray mise zawjati abih ya abih labada nuso waa sax ka zawjati abih iyo ka zawjati ibnih labadaba waa la warigaa labada waa sax midkaad ku miaalisa waa sax wuxuu ku yihi wax yani taxriim abadi ah keenaya ayaa dib ka yimid nin baa gabadh buu qabay gabadha asagoo iska qaba ayaa wax taxriim keenaya gabadha inay xaaraan ka noqoto keenaya ayaa kusoo dariyay nikaaxi oo uma adlaxa tusaalihiisu aabbihii baa ismoodsiiyey gabadhan waxa weeye inankiisuu qabo inay xaaskiisii tahay marka asagoo xaaskiisii moodaya ayuu u tegey marka waxay noqotay soomaha mawduucatu abik markaa taxriim abada meesha ka dhacanaya walaa tankixuu maa nakaxa aaba'ukum min annisaa baa meesha imaanaysa waa fahan sooma nikaaxi marka gabadhi saas kaaga fasakhmaya mar hadduu aabbahaaba shubha ugu tegey oo ismoodsiiyey inay xaaskiisii tahay oo ugu tegey xaaraam bay kaa noqonaysaa lilabad nikaaxina saasuu kaaga fasakhmaya taa cagsigeedna waa ayadna waa waa sax haddii inankii u ismoodsiiyo xaaska aabbihi aayadii ah uu xaaskiisii moodo oo saa ugu tago ayadna taxriim muabadah ayaa ka dhacaya aabbihi waa ka fasakmaysaa gabadhi wuxuu ihi walow daraa dib ka yimaado muabidu taxriimin taxriim wax abadaynaya ama joogteynaya calaa nikaxi nikx hadduu ku yimaado qadacwa nikaxi wuu jaraya wuu goynaya wadalika miaal ka waطi zawjati ibnihi inankiisa xaas xaaska uu qabo inuu u tago oo kale aabbihi ugu tago bishubhati ismoodsiin yaxrumu waxaa xaaraana jamcu lmar'ati haweeneydii in la kulmiyo wa ukhtiha iyo walaasheed aw camatiha ama eedadeed aw khaalatiha ama habaryarteed min radaacin xagga nuugmada ah aw nasabin ama xagga nasabka ah fain jamaca hadduu ku kulmiyo bicaqdin hal caqdi hadduu ku kulmiyo batla waa uu buraya caqdigaasi ow murataban ama caqdi tartiibsan oo kala dambeeya ayuu ku kulmiyey labadaa walaalaha ah ama inantaa iyo eedadeedi ama inantaa iyo habarteed habaryarteed fathani ka dambe un baa yani huwa albail kii baailka ahaa ka dambea buraya waaya halkana mualifku wuxuu ku tilmaamaya noocii labaad ee waxa wey dumarkii muxaramaadka ahaa kuwi hore waxay ahayn kuwa taxriimkoodu ahaada muabad kuwana waxa wey kuwa taxriimkoodu usan ahayn hayr muabad taxriim aan muabad ahayn weyaan gabadha xaaraan bay kaa tahay laakiin waxa weeye muabad maaha taxriim lilabada ma ah sabab ayaa lagaga xarimay sababka hadduu meesha ka baxo xalaal bay ku noqonaysaa haddaba kuwaasi waxay noqonayaan saddex nooc saddex nooc ayay noqonayaan waaya gabadhii iyo walaasheed in la jamciyo waa xaaraan gabadhii iyo walaasheed in la jamciyo waa xaaraan waaya gabadhii iyo eedadeedna in la jamciyo waa xaaraan gabadhii iyo habaryarteedna in la jamciyo waa xaaraan oo nikaax uu ninku wada qabo waa xaaraan marka markaan ku leenahay walaasheed ama eedadeed ama habaryarteed nasabun maaha xataa ridaaca hadday uktaha min aridaaci tahay ama uktaha mina Eh, waxa wey camatuha aw khaalatuha min aridac haday tahay waa la mid waaya yaxrum min ma yaxrum min anasab taana waxaa daliilo ah qowlka ilahi yuhi subxaanahu watacala waan tajmacuu bayna alkhtayn waxaa idinka xaaraameyey inaad kulmisaan labadii walaalaha iyo xadiidka nebigu yuri ala slam laa tunkaxu lmar'atu alaa camatiha walaa calaa khaalatiha laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha wala alcamatu calaa binti akhiiha wala almar'atu calaa khaalatiha wala alkhaalatu calaa binti akhiiha la alkubra cala suqra wala suqra cala alkubra wuxuu yihi lama guursan karo eedadeed eedadeedna lama guursan karo inanta ay waxa weeye walaalkeed u dhalay haweeneyda lama guursan karo habaryarteed habaryarteeda lama guursan karo inanta walaasheeda dhashay taweyn tayarna lama guursan karo tayarna taweyn lama guursan karo nabigu uhi alayhi الsalaatu wasalaam cilladan waxay tahay nabigu wuxu uhi alayh sla slam inakum idaa facaltum dalika qatactum arxamahun haddaad saa yeeshaan raximkoodii baad goynaysaan maxaa yeele dumarka la isla qabo had ya jeer waxaa ka dhexeeya xin iyo isnacayb waa dangaladii way isnacayaan daraadka had iyo jeer waxaa ka dhexeeya isnacayb iyo cadaawo iyo baqdaad aa ka dhexaysa marka taasa waxay keenaysaa in raximkooda gooyaan laakiin wixii intaa ka soo haray gabadha in adeerteed gabadha iyo in adeerteed waad isla guursan karta hadda waa bintu camiha ashaqiiq waad la guursan karta hataa hadday isgooyaan dee nasabkii mayna gooyn yani eh, eh, raimkii mayna gooyn raimkii mayna gooyn raximkii waajibka ahaa mayna gooyn waaya hadaba haddii ka warrama uu jamciyo laba dumar oo xaaraanta in la jamciyo sida laba walaalo ah ayuu hal caqdi ku jamciyey caqdigaasi baail buu noqonaya labadooda nikaaxoodiiba baail buu noqonaya waxa mid mid kale ka mudan ma jirto haddii hal caqdi lagu wada meheriye wayaan hal caqdi ee lagu wada meheriyey hal mar buuna wada aqbalay labadii walaalaha nikaaxaasi waa baail haddii murataban uu yahay oo mid inta lagu meheriyo taa asagoo qabaadana tii lagu meheriyo tii ka hore asagoo furin ayadna xaaraan bay ka noqonaysaa waxaan taxriimkan muabad ma aha waxaan uga jeednaa haddii uu labadii walaalaha mid ahaan uu furo oo ciddo tirsato oo waxa weeye ciddadii ka dhammaato ama uu saddex ku furo hadday doonto ciddadii ha ku jirtee si kale wuu guursan karaa saas darteed taxriim muabada ma aha waman xaruma midii uu xaaraan noqday jamcuhumaa waman xaruma dumarkii ay xaaraan u noqday jamcuhumaa in lagu kulmiyo binikaaxin nikaax in lagu kulmiyo xaram waxaa xaaraana sidoo kale jamcumaa in lagu kulmiyo fi lwai waxa weeye tegitaankii bimilki milki dhexdii loogu tago laa milkuhumaa in la milkiyase xaaraan ma noqonayso fain waia ah haddii uu tago waaxidatan mid xarumat اukra tii kale xaaraan bay noqonaysaa xataa yuxarima ulaa tii hore ilaa uu ka xaaraantimeeyo ka baycin sida beyc oo kale inuu sii iibiyeba tii uu utegey aw nikaaxin ama uu mid kale u guuriyo aw kitaabatin ama uu kitaabeeyo laa xaydin lakin xayd maya hadii ay xaaraan kaga noqoto raam iyo armasho aj ay armato ama cumro wakada rahnun rahn baa lamid ah hadii uu rahan u dhigo i aصi muctamad haddaan qaban wuxuu yihi labadii dumarka ahaa ee xaaraan ahayd in la jamciyo sida labadii walaalaha oo kale ama inantii iyo edadii ama inantii iyo habaryarteed in nikaax lagu jamciye xaaraan ahayd in wai lagu jamciyo bimilki yamiin nin labada labada dumarka ah ee xaaraanta tahay in nikaax lagu jamciyo milkiyey labadaba uma wada tegi karo hadduu labada wada leeyahy mamluuka u yihiin laba addoon u yihiin laba gabdhoo walaala ah labadaba uma wada tegi karo waayahay culimaduna arrinkaas way isku waafaqsan yihiin waayahay maxaa yeelay bu ihi haddii caqdigii uu xaaraan noqday waddankii min baabi awla asaa ka sii mudan maxa asaa ka xoog badan laakiin ma wada milkin karaa laba hablood walaalaha masoo wada iibsan karaa masoo wada iibsan karaa wuu milkin karaa milkigii wax diidaya ma jiro bilijmac waaya haddaba haddii mid u tago labadii wada milkiyey ee walaalaha ahaa ee addoommaha ahaa hadduu mid u tago tii kale xaaraan ka noqonaysa hadduu mid u tago tii kale ayaa xaaraan noqonaysa ilaa tii hore ee u tegey uu xaaraan ka noqoto oo see bay xaaraan kaga noqonaysaa wuuba ama u hibeeyey amaba nin kalooba u guuriyey ama wuu kitaabeeyey intaaba waxa weeye milkigiisii ka baxday way ka wareegtay ama yani xalaalo maaha inuu tago markaa laa xaydin wa ixraam laakiin xaydka iyo ixraam kuma jiraan hadday gabadhii xayd ku dhaco ay xaj ama cumro ay xirato iyadoo waxa weeye ma soo gelayso maxaa yeele waa mu'akad xaydka iyo ixraamka taxriimkooda maaha taxriim joogtaa ma ah rahana waa lamid rahan udhiga idna waxa weeye tii hore hadduu rahan udhiga tii dambe xalaalu noqon mayso wuxuu idhi walow malakahaa haddii haweeney addoontii uu milkiyo uma dabeetana nakaxa uu guursado ukhtahaa walaasheed aw mascakasa uu isweydaariyo xallat ilmankuuxatu tii la guursaday ayaa xalaal noqonaysa duunahaa duuna almamluukati tii la milkiyase xalaal ma noqonayso ninkani wuxuu lahaa addoon isagoo addoontii leh ayuu walaasheed guursaday ama cagsi weeyaano waxa weeye gabadh buu qabay dabeetana walaasheed ayuu milkiyey walaasheed buu milkiyey laba jeeraba waxaa xalaal noqonaysa tii mankuuxaad ay tuu qabay ma xalaal noqonaysa addoontii walaasheed ahayd ama iyadoo ha horayso ama ha dambaysaba waxa weeye addoontii xaaraan ka noqonaysaa maxaa yeele nikaaxa iyo milkiga nikaaxa xoog badan firaash nikaax ayaa aqwa ka xoog badan maxaa yeele iyo hihaar iyo iyo waxyaa badan ku tacalluqa oon ku tacalluqin milkiga wuxuu ihi walow malakaha hadduu addoontii uu milkiyo uma dabeetee nakaxa u guursada ukhtaa aw cakas ama isweydaariyo oo macnaha gabadh buu guursaday dabeetana walaasheed buu milkiyey xallat ilmankuuxatu labada suuraba tii uu qabay ayaa xalaal u noqonaysa duunaha laakiin tii addoonta ahayd walaasheed ahayd xalaal u noqon mayso welilcabdi addoonkii waxaa u laba haweenay ayuu guursan karaa walilxori kii xorka ahana arbacun afar dumar uu guursan karaa faqad oo keliya fainaka hadduu guursado amsan an macan wada jir baطalna way burayaan aw mase murataban si kala dambaysa ayuu shantii u guursaday falkhamisu tii shanaad ayaa waxa weeye xaaraanka noqonaysa oo nikaaxeeda uu buraya falkhamisu tii shanaad ayuu nikaaxeedii buraya waaya addoonku laba haweeney ayaa u banaan inuu guursado waaya ijmaaci asxaabta ayaa lasoo naqliyey qofka xorka ahana ninka xorka ahana afar dumar ah ayaa xalaal u ah suu ilahay qur'anka inoogu sheegay fankixu maa taaba lakum min annisaai matna watulaata warubac ninkii khaylaan la dhihi jiray ee soo islaamay saxaabigaas toban dumar ah ayaa u markaa qabay markuu soo islaamay dabeetna nabig wuxu ku uhi alayhi salaatu wasalaam amsik arbacan wafaariq saa'irahun afarna hayso inta kalena iska fasax marka halkaa waxaa laga qaatay in afar ay raggii u bannaaya waaya fa inakax khamsan haddii haddaba an dumara uu wada guursado mar hal mar loo wada meheriyo antaba waxa weeye nikaaxooda wuu buraya maxaa yeele mid midda kale kama mudno shantuna xalaal uma wada noqon karaan maadaama markaa caqdigii hal mar u dhacay shanta way burayaan nikaaxooda wuu buraya haddii murataban u guursado kala dambeeyaan si u dambaysay shanaad ayaa xaaraan noqonaysa malaha inagu cagsi baan ka dhignaao waxaan anaa xagga hore iska furaano markii shanaad u guursado tii horaa furmaysa dadkeena caamada saas dhaha taas lidkeedu weeyaan si u dambaysa ad mehersamayni wax furmaya mesha ma jirta udambaysa meherka uqaban mahayaba tashanaadee loo meheriy meherka uqaban mahayo ilaa afartii kale mid kamida uu furo ama alaaq baa-in ku furo ama alaaq rajci ah oo marka ay ciddo tirsato wuxuu ihi wataxilu luktu walaashii xalaal bay noqonaysaa khaamisatu tii shanaad fii ciddati baainin baain ciddadeed laa rajciyatin tii rajciyada ahaase ciddadeeda xalaal ku noqon wuxuu ku yidhi hadduu ninkii uu eh, labadii hablood ee wada qabay walaalaha labadii hablood yani gabadh buu qabay gabadhii uu qabay ayuu iska furay walaasheed ma u inuu guursado wuu guursan karaa haddii uu gabadhaa saddex ku furo oo ciddata baa-in iyadoo ciddadii uu ku furay ee uu ku fogeeyey ku jirta ayuu walaasheed guursan karaa maxaa yeele maba socoshan kara duu mar saddex ku furay haddii ay ciddo rajciya ku jirta laakiin hal ama laba dalqabobu ku furay ma guursan karo walaashan ilaa ciddada ka dhamaato haddii ciddadu ka dhamaato ayuu guursan karaa maxaa yeelay rajciyadu fii xukmi zawjati wayaan markuu doonuu soo ceshan karaa khaamisadana waa la mido zawjadii shanaad haddii uu afartii dumar ahaa uu qabay mid ahaan uu furo alaaq baain ah waxa weeye tii kale uu guursan karaa ee shanaad haddii alaaq rajciga uu ku furana ma guursan karo ilaa ay ciddo tirsato oo ciddadii ka dhamaato وتحل waa xلال الأkت ولاaشhi والkhاamiسة ti شhanaad في cidaةi bاni ban tii la fogeeyey cidadeeda laa rajciyati ti waxa rajciya lahayd cidadeeda maya وإdaa طلqa الxru kii xorkaa ah haduu furo aلaaثan saddex haduu ku furo aw cabd ama adoonkii dalqatayn laba dalqood u ku furo lam taxila lahu xalaal noqon mayso waxa weeye damiirka xagee buu laabanaya lam taxilu lahu taa uu furay xalaal noqon mayso xataa tan kixayla ay ka guursato nin kale oo watakiiba ay ku qarsanto biqubuuliha qubulkeedii xashafatu xashafadiisii aw qadruha ama qadarkeedii bishardi intishaari dakerkii inuu fido shardigeeda wasixati nikaaxi nikaax inuu asaxo shardigiisa wa kownihi inuu yahay kaa u tegey miman yumkinu miduu suuroobaya jimaacu jimaaciisi laa ifla ilmayar usan ahayn cala madhabi madhabka haddaan qabano fiihina masaaishan intaaba aan soo tilmaanay wuxuu yihi ninku ninka xorka hadduu haweenaydiisi saddex uu ku furo ama addoonkii addoonka asagoo laba dalqa u mulihii la soco labadiisa dalqana uu ku furay marka haweeneydaa uu saddexda ku furay ama kan addoonka uu labada ku furay xalaal u noqon mayso ilaa ay guursato koo nin ay guursato labo ninkaa uu u tago oo xashafadiisii ku qarsoonto ama qadarkeedii haddii xashafadii laga jaray waayahay shardiga saddexaad dakarkiisu inuu muntashir yahay markaa u tagayo shardiga afraad inuu nikaaxu yahay nikaax saxiixa nikaax faasida ma soconayo shardiga shanaad inuu eh, kaa gabadha guursada uu yahay nin jimaacu ka suuroobayo ilmo yar uusan ahayn intaaba waxa weeye waa shardi waa kii aayadda qur-aanka ay ahayd fain طalaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayraha xadiidka nabigana uu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam laa xataa taduuqi cusaylatahu wayaduuqa cusaylataka wuxuu saa nabigu ku yihi alayhi الsalaatu wasalaam gabadh ninkeedii uu saddex ku furay dabeetana nin kale guursatay ninkii kale u bogi weyday oo jeclaan weyday kiyadii hore dabcday inay ku laabato nabiga u timid marka iyadoo dacwada markaasuu nabigu ku yuhi alayh salaam laa kii hore u laaban maysid xataa taduuqii cusaylatahu ilaa macaankiisa ad dhadhamiso wayaduuqa cusaylatak adna macaankaa u dhadhamiyo macnaa jimaaci baa looga jeedaa waaya wuxuu yihi waidaa alaqa alxuru xorkii hadduu furo alaata saddex haduu ku furo walcabdi adoonkii dalqatayn laba dalqad uu ku furo lam taxilu lahu xalaal noqon maysa taa uu furay xataa tankaxa ilaa ka guursato takiiba ay ka qabsato biqubuli quulkeeda xashafatu xashafaysa oo qadruha ama qadarkii xashafada bishart intishaari faafid shardigeed oo dakrkii faafayo oo intishaarayo wasixati nikaaxi nikaaxi inuu asaxo shardigeed oo kownihi inuu yahay kaa u guursaday gabadha miman yumkinu kii suuroobayso mid ay suuroobaysa jimaacu inuu u tago laa tiflan lama yarsa ma soconayo hadduu guursado oo xalaal ugu noqon mayso cala almadhabi madhabka haddaan qafihin weli waxaa shardi ah intaa keliya ma ah inuu zawjkaa dambana uu furo oo ay ka ciddi tirsato oo ciddadeeda dhammaato markay ciddadeeda dhammaato ayuu kii hore ayuu guursan karaa walow nakaxa haddii uu guursado zawjkii labaad hadduu islaantii saddexda lagu faray uu ku guursado bishar shardi ah idaa wadica haddii gabadha uu u tago dallaqa inuu furayo ow amase baanat inay ka dheeraanayso oy baa-in noqonayso oo saddex kaga furanta aw falaa nikaaxa ama nikaaxba uusan jirin wax nikaaxu idin dhexeeya markaad u tagto nikaaxba idima dhexeeya la soco batala nikaaxaas uu guursaday waa baatil wafi taliiqi furitaankii qowlun qowl baa ah. ku jiro wuxuu leeyahay in shardigiisu uusan burayn waayahay zawjkii labaad ee gabadha saddexa lagu faray guursanayey ayaa waxaa lagu shardiyey markuu guursanayey sulb alcaqdi baa lagu sheegay in gabadhaas haddii uu uu la aqalgalo oo u tago in uu furayo amaba ay ka furanta ay saddex kaga furanta ama wax nikaaxa markaa usan ka dhexaynayn haddii shardigan caqdiga lagu sheego nikaaxaas horta wuxuu noqonaya nikaax baatil ah oan ansaxayn maxaa yeelay shardigan wuxuu ka hor imaanayaa dawaamu nikaax nikaaxa maqsuudkiisa waxa wey inuu joogto noqdo dee nikaaxin hadda joogto ma noqonay waa le ninkii waad furaysaa gabadha markaa saa u tagto wa inaad furtaa si ninkeedii hore u laabato marka wuxuu shabahayaa muaqad nikaaxii muaqadkaa ee an horey usoo tilmaanay maxaan ku tilmaamay nikaaxaas nikaaxu almutca nikaxu lmutcu shabahaya nikaxu lmutca ayuu shabahayaa marka saasuu xaaraan ku noqonaya haddaba masaladaas waa taas mid kale waxaa daliil u ah culimadana saddex madhabood baa arrintaas ku waafaqsan alimaam malik washaafici wa axmed saasay qabaan abu xaniifa wuxuu leeyahay waa xaaraan waa karaahata taxriim laakiin waxa weeye nikaax waa asaxaya saasuu leeyahay gabadhina xalaal ba u noqonaysaa ninkii hore marka saddexdii jumhur culama u khilaafa waxaana masalada daliil u ah xadidka nebigu uri alayhi الsalaatu wasalaam lacana allahu almuxallila wاlmuxallala lah ilahay ha naclado ninkii waxa weeye xalaaleynayey gabadhii saddexa lagu furay ama kii loo xalaaleynaya dee waxaan ka dambeeyey atays mustacaar buu riwayada kale nabig ku tilmaamay alay slam orgigii lasoo caariyeystay waaya taasi waa taas haddii caqdiga aan lagu sheegin ka warran masalada haddii caqdiga lagu sheegay haddii caqdiga aan lagu sheegin oo hoos hoos lagu soo heshiyey arrintaas oo ninkii intii meel gooni loola kaco la dhaho niyo gabadhan saddex baa lagu furay ninkiina wuu doonaya ee waxaad yeeshaa gabadha caawa intii lagu meheriyo ood la aqal gasho beri subaxin iska fur caqdigiina si caadi ah ayuu qaadiga u meheriyey ayagu iska oga qaadiga haduu doono maba ogaba waatan soo maa hadday doonto gabadha maba ogaba weligeeduna ma oga haduu doono zawjkii iyo ninkan baa ku heshiiyey arrintan taasi nikaaxa muxuu noqonaya xukunkiisa waa masale culus madhabkeedna waxa weeye nikaaxani waa asaxaya madhabkeena madhabka xanafiyadu afartii ay ma labiyo laba kala jabay labana waxay dhaheen nikaxu waa asaxaya waa xanafiyada iyo shaaficiyada labana waxay dhaheen nikaxi ma asaxayo madhabkeenu wuxuu leey nikax waa asaxaya waxan waa wax niyo ku saabsan marba haddaan caqdiga lagu sheegin dee saamayn male shardigan waxaan hoosta laga sheegay hadduu ninka wuu diidi karaaba islaanta markuu guursado wuxuu dhihi karaa waradeedu maanaa ku aqaana xageed anaga waxba nagama dhexeeyaan islaanta waa islaanteedi banaan ka mar wafan soo ma marka waxaan niyada la gashaday wax saameyna kuma yeelanaya dheh nikaaxa waa madhabkeena mid kale waxay la mid tahay bay dhaheen sida nin islaam guursaday oo biniyati alaaq buu guursaday islaanta inuu sii haysto ma rabo wuxuu raba inuu xoogaa yar qabo dabeetana u iska furo kumeelgaag buu guursanaya wayna dhacdaa marra qaarkood nikaaxa noocaasa ah, nikaax biniyati alaaq bay dhahaan qofkii haddii uu gabadh uu ku guursado biniyati alaaq inuu furo nikaaxaasi wuu asaxayaa bay dhaheen nikaaxaasi he wuu asaxayaa afarta ayma arrinta isku waafaqsanya nikax biniyati alaaq tanna waa la mid bay dhaheen haayatu ma fi lamr ninkan ma doonin gabadh inuu sii haysto inuu furuu doonaya nin buuna hoosta kala heshiiyey caqdiga maadama lagu sheegin waa asaxaya bay dhaheen lakin alimaam malik wa axmed waxay leeyihiin waa xaaraam mana asaxayso saddan lidariica meeshan maadaama taxliil buu soo galay iyo waxyaaba isaga xiilad ay ku jirto oo nikaax dee ujeed saxiixa loo guursan u yahay ma eh, asaxay dhah nikaaxi gabadhiina xalaal ugu noqon mayso kii hore marka masalada khilaafkaasa ku jira masale waa masale culus walow nakax haddii uu guursado bishardin shardi hadduu ku guursado zawjkii labaad gabadhii saddex lagu furay hadduu hadduu ku guursado bishardin shardi ah ilaa wadda hadduu u tago dalaqi inuu furayo aw banat ay ka baainayso ka fogaanayso falaa nikaax nikaaxuusan jirin bala nikaaxaasi waa uu buraya wa fi taliiqi furitaankii qowlun qowl baa ku jira qowlka ah haddii aad guursato inaad furayso qowl baa wuxuu leyahay shardigaasi ma burayo wallahu tacala aclam wsala allahu waslm ala nabina